بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحين نكب الله بأن آيات اللحاد إلى آيات الطبن يصدح سورة المائدة مسألة هو رواكل إنوش هذه قبلها مؤمنات كأه وحرطة iyo gabadhaha aan zawaanida ahayn aan zinaysanin eelu kitaabka oo culimadu waa inay janaabadan iska maydh waa idin baa layna qofka gabdhahaas eelu kitaabka ah ruuxa guursanaya waa inaanu ka sinaysanayn sina bable ah saaxiibna ka dhiganayn meeshan muminiintii baa lala hadlay waa aayad cajiiba wey yaa ayuha ladina aamanuu dadkaa muminiinta aho idaa qumtum markaad u kacdaan ila salaati salaada u kacdaan faqsiluu maydha wujuuhakum wajiyaalkiina waydiyakum gacmihiina ila almaraafiqi jiqilada lagala gaadho wamsaxuu masaxa biru-uusikum madaxiina wa arjulakum lugihiinana maydha maydhigii horaa lala doonan ilalkacbayn icraabtaan eegayna aayaddan waxaa la yidhi idaa qumtum ila asalaa haddii sideedaa loo qaato mar kasta oo salaad loo kici ama wayseqab ama wayse qabine weysayso macnuhu soo baxaya sidaana nabiga dhaqankiisu maahayn mar markaad salaad u kacaysaan idinkoo muxdasiina oo xadad qaban weyse qabin wey ee markaad weyse qabto dee weysaysan mayse bilmatan dagaalaha marka lagu jiro kale shantii salaadood isku hal weyse qabbay saxaabada ku tukadeen marka qolyaha waxay ku fasireen weysaysigu in salaad walba loo weysaysaa waa waajib aayaddanay u daliishanayaan marka aayadda sidaa waxaa ka bedeli idaa qumtum ila salaa faqsiluu idinkoo muxdisiin ah weeye intaasaad ku qaydi markaasaad garan qofku hadduuna muxdis ahayn dee salaada unbuu geli mooyo ma weysaysanay meesha ilalmaraafiqi la yidhi haddii ilaadu waa qaayo weeye waxa ay qaayeynaysaay iyo wixii ay soo martay hadday isku mid yihiin waa macooda wuu ku jiraa bilmatal dhudhunkana lasoo maray ilalmaraafiqi baa layidhi way ku jiraan waxa la maydhayo waayo waxaanay ka tirsan had lahalamadha hadii layidhi ila lmaraasiq maca almaraasiq way allah wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyey idaa qumtum markaad u kacdaan ila salaati idinkoo xadaf qaba faksiluu maydha wujuuhakum wajiyaalkiina waydiyakum gacmihiina ila lmaraafiqi jiqilada laga gaadho maca almaraafiq maca jiqilka la maydh wamsaxuu masaxa biru-uusikum madaxyiina masaxa masux marka sidii nabigu u fasiray madaxoo dhan baa la wada gaadhsiin imaam shaafici isagu wuxuu in yaroo la taabtay yaa ku filan laakiin nabiga tafsiirkiisii madaxoo dhan baa la masaxayaa wamsaxuu biruusikum waarjulakum ila lkacbayn icraabtaa la kala bedelay ee mansuubkii loo dhexaysiiye majruur arjulakum tartiib bayna tusin ila waarjulakum kuwii la maydhayay bay kamid tahay wejiga maydha gacmaha maydha madaxa masaxa lugaha u dambaysiiya tartiibta icraabtaa laga garan ila lkacbayni maca lkacbayni aanqawyada laga soo gaadho wey aanqawyada waa lmaydho weylun lilcaqaab saxaabadu iyagoo dadejinaya waysada iyuu nabigu arkayo wuxuu hi war eh, kacbaynka iyo cidhbaha gaadhsiiya waysada weylun lilcaqaab buu nabigu marka salaadii tartiibteedii waa inuu sidaa weysaysigii salaada markaanu kaxayn tartiibtii wakaa dhagihiibaa ku yimid culimada qaar waxay leeyihiin madaxay ka tirsan yihiin oo marka madaxa la masixi yaa lala masixi waliyana wejigay ka tirsan yihiin oo marka wejiga la maydhi waa lala masixi sida tafsiirka nabigu waxa weeye dhagaha inta madaxana waa lala masaxaa inta wejiga la maydho oo sidaa loo mariyo hadda waajib ma aha wejiga markay yihiin wji ka tirsan wejigu waa halkaa ilaa halkaa iyo halkaa ilaa halkaa wey laakiin masaxa markay noqoto madaxa markii la masaxo ee laisgaadhsiiyo yaa madaxa masxiisii baad labada dhagood yaad sidaa dhihi markaasaa biyo yar oo kale inaad usoo qaadda waa sunne waxaa kaaga filan madaxa markaad masaxdo dhagahana cidna masaxdaa kaaga filan waa tafsiirkii nabiga wey ila nabigaa ina baray allah markuu soo dejiyey nabigaa dhaqanka ina baray wain kuntum haddaad tihiin junuuban janaabooleyaal fa daharuu dahaaro qaato weysaysta ee in kuntum junuban janaaboolayaal haddaad tihiin si kala soo u janaabooda oo fadaharu wain kuntum haddaad tihiin mardaa kuwa jiran aw calaa safarin safar ku sugan ow jaa-uu ka yimaado aadu midk axadun axad oo minkum idinka idinka midi min alhaa'idi musqusha ka yimaado aw laamastum unisaaa dumarka aada taabataan oo ood jimaacdaan wey falam tajiduu aydaan helin maa biyo fatayamamuu u qasta oo ku tayamu saciidan caro dayiban oo wanaagsan famsaxuu carada ku masaxa biwujuhikum wajiyaalkiina aydiyakum gacmihiina minhu min asaciidi saciidka kaga masaxa saciidku luqada saciidku luqada maa maa cala alardi weeye luqada wixii dhulka dushii saaran laakiin tafsiirkii nabigu ka bixiyey baa carada ah, oo carada ku qaydaya oo lamastumunisaa waata ina soo martayo qolyaa waxay yidhaahdeen junuban taasay soo geli ninku gabdhaha hadduu jimaaco gabadhiisa junuban taa horu soo geli meeshan waa taabashadii gacanta ahayd oo la dhunkaday ama sidaa lasay bay leeyihiin nabiga tafsiirkiisii baa sidaa diidayo nabigu isagoo isagoo weysaystay yo haweenkiisa taaban way isdhunkan gogashay wada fadhiisanayaan haddana isagoon weysaysanin buu salaada gelay midda kale boqolaal kun oo saxaabo ah waxaa laogyahay ragga iyo haweenku siday isugu dhex jiraan ee wax u kala adeegtaan ee guriga jeedaan hadday taabashada tahay dee asxaabadaas oo dhan iyo wayse bay noqon lahayn wuxuu nabigu uuna baray xataa alxuraa sida loo saxarooduuna baray marka sida loo saxarooday isagoo baray dadweynaha isku dhex jira hadday taabashadu jebinayso dee ka waysi isu dhihi lahaa suuragalna maaha waay marka lamastada waa saasan ku fasaxayn allah wuxuu leeyahay wain kuntum junuban janaaboolayaal haddaad tihiin fadaharuu dahaaro qaata wain kuntum haddaad tihiin mardaa kuwa jiran oo biyuhu dhibayaan oo calaa safari safar ku sugan oo biyuhu ku yar yihiin aw jaa-u yimaado axadun axad oo minkum idinka idinka mid malqaaimu suusha ka yimaado qaaidku waa saxarada lafteeda marka makaankiibaa hadda lagu magacaabaya aw lamastum nisaa haweenka aada jimaacdaan oo falamta aada taabataan wey ku taabataan falam tajiduu aydaan helin maaan biyo fatayamamuu ku tayamamu u qasta saciidan caro ayiban wanaagsan oo daahira macnaha famsaxuu ku masaxa biwujuuhikum wejiyaalkiina waydiikum gacmihiina minhu xaggeysa marka nabiyullaahi maxamed siduu tayamumka u fasiray qolaa yaa janaaba ku timid cumar binu khadaab baa ka mid ahaa nin ma tukanin nina wuu ku galgashay nabigu wuxuu yihi waxaa kugu filaa intaa keliya marka nabigu xadiidka ugu saxiixsan hal darbo oo labada gamcood inta dhulka lagu dhufto mid wejiga la mariyo midda kalena gacmaha laba intaa cukuradaa la mariyo hataam xadiidka ugu saxiixsani waa sidaa xadiid kaleo isna saxiixa laakiin kaa aan gaadhin saxiixnimada laba darbu ka dhigaya darbo oo labada gamcooda lilwajhi wa darbo lilyadayn laakiin waxaan xadiid lahayn halkaa hala gaadhsiiyo waysadii halkeedoo kale taas xadiis ma leh intaa inbaa kugu filan cukurada hore taas xadiis ma leh imaamu shaafici unbaa yidhi weysadii baan uga qiyaas qaadanayna waxaa lagu radiyey haddaad weyse uga qiyaas qaadan dee cagahana mari baa lagu iyo dhagaha iyo mari baa lagaga hortegay marka tan xadiis ma leh taas tayamkin waka sheekh la yidhahdo sheekh yuusuf xayle ileeye sideetankii annagoo meel qaali la yidhahdo biyuhu ka fog yihiin degan yaanu masaladan weydiinay haweenka hadii la taabto jirkooda bal ka waran wuxuu yidhi horta jabin maysuu yidhi laakiin haddaad biyo haysato iska weysayso yidhi haddaadan biyo haysanin dee iska tukuri waba kaama jabin raximahullah aad buu u caqil badnaa sheekh maa yuriidu llaahu alla ma doonayo liyajcala inuu yeelo calaykum dushiina min xarajin wax dhibaato ah marka weysayso oo tayamuma la leeyahay dhib alla idinlama rabo laakin yuriidu alla wuxuu dooni liyudahirakum inuu dembiga idinka dahiro waliyutima nicmatahu nicmadiisa inuu idin taam yeelo calaykum dushiina lacalakum tashkuruun si aad u shugridaan ilaahay markuu dahaaro qaato weysaysto tayamuma leeyahay dhib idinlama rabo laakiin wuxuu idinla rabaa inuu dembiga idinka dahiro nicmadii islaamnimada ahaydna idin taam yeelo oo weysadiinni oo eh, oo taama aad tukataan saasuu ilaahay rabaa ee dhib idinlama rabo maa yuriid llahu alla idin lama rabo liyajcala inuu yeelo calaykum dushiina min xarajin wax dhiba marka weysaysta laidin leeyahay dhibaato alla idin lama rabo laakiin yuriidu alla wuxuu doona weysaysta idin leeyahay liyudahirakum inuu idin dahiro oo dembiga idinka dhaafo iyo weliba waliyutima nicmatahu nicmadiisa in idin taamyeel calaykum dushiina oo salaadu siday ahayd aada u tukataan lacalakum tashkuruun si aad ugu shukridaa alla markii nicmo alla ku siiya nicmada alla siy islaamnimada ah shukrigeeda ma dhamayn karo salaada aynu tukanayna alla ina waafajiye shukrigeeda ma dhamayn karo waa cajiib salaada marka waqti awqaada kamid ayuuna salaad ka maqnaanay sagaashan iyo lixdii baa waxaan ka soo raacay goor habeenimaa diri dhabo adisababaan ku soconaa dhangaga markaan maranay salaadu dilaacday baabuurka dadka saare berigaa soomaalidu aad adisaba uguma kici jirin waa dad kulligii wada etoobiyaan ii jooji ka heli mayse anigii waxaa igu soo dhacday masalaadlaanba waktiga kugu dhaafay masale aana weligay cidna ka maqal baan sameeyey bawdyahaygaan ku taliyomay o salaadiina waan ishaaray qibladana xaggaasaan uga sii jeedaa intaasoo daruuraan isu keenay si aan waqti weel qaldayo markii dambe dabcan allah wuxuu leeyahy wadkuruu xusa qalbiga ku haya nicmatallaahi alla nicmadiisa calaykum dushiinu idiin nicmeeyo nabiyullaahi maxamed idiin diray oo islaamka idin siiyey wamisaaqahu ballantiisii alladii ballantii waasaqakum idinkula ballamay bihi ballantaa id qultum wakti aad tidhaahdeen samicnaa maqale waa dacnaa yeelnay wattaqullaaha alla ka baqa in allaha alla caliimu wuxuu og yahay bidaati suduuri nicmaday alla idin siiya xusuusta oo ah islaamnimaduu idin siiyey iyo nabiyullahi maxamed oo idiin diray ballantii idinka qaadayna waxay ahayd mutaabacatu nabiyillah bay ahayd ballantaa oofiya oo nabiga raaca markaa ilaahay raalli buu idinka noqonaya waa shukriyeedoo nicmadii alle markaa nicmadii alle idin siiyey shukrigeedii waxaa idinkaga filan inaad nabiga wadadiisa martaan haddaad nabiga bidcinimo aada raacdo nabiga raaci weydo nicmadii alle dibadaad ka tahay waa in alle la caabuda wuxuu halla igu caabado yidhina lagu caabudaa oo calaa dariiqati nebiyi loo maray wadkuruu xusuusta yani qalbiga ku haya nicmat allaahi alla nicmadiisa calaykum idiin nicmeeyey oo islaamnimada ah iyo mihaaqahu ballantiisii alladii ballankii waasaqakum uu idinkula ballamay bihi ballanta id wakti qultum aad tidhaahdeen markaa samicnaa maqan waa dhacnayeen nabiga raacasoo laydinma dhin oo laydinkulma ballamin idinkuna waa yahay soomaydaan dhixin war nicmadaa xusuusta wattaqullaha alla ka baqaa in allaha alla caliimu wuxuu og bidaati suduud qalbiga waxa ku jira qalbiyaalka waxa ku jira hada hadduu ilaahay qalbiga waxa ku jira og yahay cid kale ogi ma jira qalbiga waxa ku jira laakiin dad baa laga yaabaa inay ku yimaadiinoo hebel qalbigu daalacda qalbiga dadka waxay yidhaheen awliyada qalbigooda ku loox maxfuud baa ku jirta yidhahn wax ugu qoran yihiin waa sidiina lagu tarbiyey sheekh anoo yaroo labiiyo toban jira yaan qolo dariiqaa la joogi jiray awliyada qalbigeeda ku loox maxfuud baa ku naga dhaadhiciyeen laakiin ani iima dhaadhicin ima dhaadhayn yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiye kunuu ahaada qawaamiina kuwa isu taaga oo u quma lilaahi alla dartii shuhadaaa markhaatiyaal ah bilqisti si caadilnimo a ah markhaati u fura oo qofka wax lagu leeyahay aan ku cadaynin haddaydaan waxba ka ogeyn qofna aanu leexanin labada qof midna aanu leexanin si caadilnimo ah kuunuu ahaada qawaamiina kuwa uquma oo ka shaqeeya oo u taagan lilaahi alla darti wax kasta ood qabanaysaan alla darti u qabtaa shuhadaaa markhaati kaca bilqisi si caadilnima u markhaati kaca oo dadka ula dhaqma walaa yajrimanakum yuuna idinku xambaarin shana'aanu qowmin qolo cadhadood calaa anlaa tacdiluu inaydaan caadilnimo samaynin qolo aada u cadhaysantihiin qoladii xaramka idinka saartay qoladii idinla dagaalantay qoladii waxyeelada idin geysay cadho aad u cadhaysantihiin darteed waa masaakiina gacantiinay ku jiraan inaydaan caadilnimo samayn yan idinku kalif mar haday gacantiina soo galeen haka aada gudanina laleeyahay walaa yajrimanakum yuuna idinku kalifin idinku xambaarin shana-aanu qowmin qolo cadhadood calaa an laa tacdiluu inaydaan caadilnimo samaynin oo haka aada gudanina laleeyahay cadhadii horeed u qabteen icdiluu caadilnimo sameeya dhexdhexaad noqda cidna haweexanina huwa cadligu aqrabuka u dhow litaqwa alla ka cabsiga cadligaa u dhow alla ka cabsiga cadligaa u dhow inaad jawr samayso ood ruux ka aargudato hadda miskiin oon waxbaba ahayn alcadlu aqrabu litaqwa wataqu llaha alla ka baqa in allaha alla khabiirun wuxuu ogaalu yahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaa shar iyo khayr ogyahay wuu idinkala alla muraaqib kugu ahe eh. ogow inuu alla muraaqib kugu yahay wacadallaahu alla wuxuu u ballan qaaday aladiina kuwii aamanuu muminoobay wacamiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan lahum inuu u sugnaaday makfiratun dambi dhaaf waajrun cadiim ajri weyn allah subxaanahu watacaala qofka muminka ah oo camalkiisu saalixa ah yahay qofka hadduu mumin yahay laakiin camal waa ayaan daran yahay qof muminaho camalkiisu saalix yahayo alla dartii u camal falaya si uu shirki uga badbaado islamarkaana dariiqadii nabiyullaahi maxamed ku taagan si uu bidco uga badbaado camalku markuuna bidci iyo shirki midna lahayn waa saalixi allah muxuu u ballan qaaday dembi dhaaf iyo ajri weyn aan xisaab lahayn ajriga alla uu ajri weyn leeyahay intuu leeyahay kula tahay waa lagu dalacsiin wacadallaahu alla wuxuu u ballan qaaday aladiina kuwii aamanuu muminoobay wacamiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dambi dhaaf waa ballanqaadkii alle ana lahum makfira iyo waajrun ajri cadiimuna weyn buu alla leeyahay subxaana wa tacaala waladiina kuwa kafaruu gaaloobay wakadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey ulaaika kuwaasi asxaabu ljaxiimi waa jaxiimo dadkeedi saaxiib waxaa la yidhaha mulaazim qofku shayga uu laazimo saaxib la yihin mar keliya hadday asartaan saaxib lama ah jaxiimay saaxib la yihiin maxaa lagu galay jaxiimo sheekh aayadihii oo la gaalnimo iska ilaali gaalnimo marka gaalnimo iyo shirki iska ilaali si aadanaynu jaxiimo u noqon gaalnimada markaan leenahay waa inaynu garana gaalnimada iyo shirkiga waa inaan garana oon daraasad ku samayna ruux hadduu kugu hogaamiyo wax baadila hayeen cali binu abi aalib radia anhu saxaabigii nabiga qaraabadiisa ahaa khaliifkii afraad ahaa wuxuu yidhi icrif ilxaqa xaqa aqoonsuu yidhi markaasaad ehlu xaqa garan macnaha ruux ehlu xaq inuu yahay aqoonsani hebelkaasi inuu weli yahay oo saaya haw aqoonsani horta xaqa baro yidhi markaad adugu xaqa barato yaad ruuxii ehlu xaqaha garan sidaa yeel waladiina kuwa kafaruu gaaloobay wakadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey ulaaika kuwaasi asxaabu jaxiimi waa jaxiima saaxiibadeed yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiye udkuruu xusuusnaada nicmatallaahi alla nicmadiisa calaykum dushiina uu idiin nicmeeyey id wakti bay nicmadaasu ahayd hama qawmun qola ay u qasteen an yabsuduu inay soo fidiyaan ilaykum xaggiina aydiyahum gacmahooda oo wax idin yeelaan gacmahooda idinku soo fidiyaanoo hubaysan fa kafa uu alla qabtay aydiyahum gacmahooda cankum xaggiina ka qabtay wattaqu llaha alla ka baqa وعلى الله ألا فليتوكل هتلا سارتان المؤمنون مؤمنون هتلا سارتان آيات اللباء سيود بالغو شيغايو نبيغي صحابة وصفرة يقول دق لجمادين ومركاسات دي هرسي باي هايدي قول بجيت بي هوستكتي نبيغو مركا جيت أي صحابة وصلا قلين بو هوستكي سيفتي سينا وحو سرقيت من قورس بن حارس ليدا وأعرابي أو يمد نبيغي سيفتي سيبون تتوقع تقل. قلقا كلا بحي man yamnacuka mini buui yaa iga kaa celin buu nabiga ku yidhi allah buu yidhi saddex goor markuu ku celiyey seeftii ka dhacay nabigu intuu seeftii qaatl yaa iga kaa celin kun khayra akribu in seef qaadan ninka ugu khayr badan ahow buu marka nabigu saxaabadii buu u yeedho ninkanu saasuu yeeli ma ciqaabin nabigu calayhi salaatu wasalaam marka wuu muslimayna waa la leeyahay nabigu ballan buu ku qaaday inuuna qiso kalena waa la sheegay reer bani nadiir yuu nabigu laba ninoo la dilay oo si aan ku talagalahayn loo dilay yuu nabigu mag inay ka kaalma ila waa la isu dhaarsanaa dadooda degan bay ahaayeen magta inay la bixiyaan reer bani nadiir buu ugu tegey markaasaa waxay dabareen inay nabiga gidaarka guriga hoos fadhiya dhagax ku soo ridaan allah baa u waxyooday waa ka soo baxay maalintii dambe baa lagu qaaday waa la qabsadayba yabanunade labada sidood ba aayaddu way sheegaysaa labada macnaban waa run yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii udkuruu khusuusnaada qalbiga ku haya nicmat alla nicmadiisa calaykum idiin nicmeeyey id waqti hamma ay u qasteen qowmun qoom an yabsuduu inay soo fidiyaan ilaykum xaggiina aydiyahum gacmahood oy hub idinla soo aadaan fakafa kafa alla wuu qabtay aydiyahum gacmahooda cankum xaggiinu ka qabtay soo nicmo maa taas wattaqu llaha alle ka baqa wacala llaahi alle falyatawakal ha tala saartaan almu'minuuna muminiintu alla ha tala saartaan sida nabiyullaahi maxamed uu alla u tala saartay ee alla uga badbaadiyey ee wallaahu yacsimuka min annaasi uu mugaa hore u yidhi war dadkao tala saarta nebigaa habeen wuxuu u baahday xogay a oo hubaysan baa soo kacay ilaahay qalbigiisa ku jidba inuu nabiga aado markaa intuu saacad soo socday ya allah wuxuu ku yidhi nabiga wallahu yacsimuka min annaas ilaahay dadka uu ka ilaaliyo saacadow ilaahay baa ilaaliya ordska noqoy marka nabiyullaahi moxamed tala saarku tala saartay muminiintu saaha tala saartaa tala saaradkuna in asbaabta laga taga maaha bilmatal col iyo cabsi haday joogto waa in hubkii iyo waardiyihii la diyaariyay haddana alla la tala saar sidaas oo kale walaqad akhada allaahu alla wuu qaaday miisaaqa bani israaiil reer bani israiil ballantoodii wabacasnaa waan ka bixinay minhum xaggooda itnay cashara naqiiban laba iyo toban guddoomiye waqaala allaahu alla wuxuu ku yidhi inii macakum idinka miciinaan ahay sidaa ballanta ku qaada fain aqamtum salaata salaada haddaad oogtaan waataytum zakaata zakada bixisaan wa aamantum rumaysaan birusulin wacazartumuuhum aada u gargaartaan waaqrabtumullaha alla aada wahaysaan qardan ama xasanan wanaagsanoo sadaqada bixisaan law kafiranna waan ka kafaara guji cankum xaggiina waan ka tirtiri sayaatikum xumaantiina wala udkhilannakum waxaan idin gelin jannaatin jannooyin tajrii ay socoto min tacta hoosteeda alanaar ilahay meeshan wuxuu inoo sheegaya allah subxaana wa tacaala ree banu israa'iil baa ballan laga qaaday ambiyo fara badan baa loo diray ballantana waxay ahayd baa laydhi laba iyo tobanka guddoomiya la diray laba iyo tobankii qabiilay ahayn yaa ninba nin guddoomiya looga dhigay ballamaan looga dhigay marka markii magaaladii gala la lahaa camaaliqadii joogtoo la dagaalama la lahaa markaasaa laba iyo tobankaa oo qabaailkii hogaaminay marka ilaah allah ballan kaga qaaday hogaanka qabta dagaalama anaa miciina ahe eh. haddaad caadi u daacaysataanna waa idiin dambi dhaaf marka maxay yeeleen muusow anagu gal baydh gal aad baydihin aduu dagaal inaa haahuna qaacid anagu halkaan sii joogi anta warabuka adiyo allaha israaca oo dagaalamay yihiin anagu halkanaan sii joogeyna ciqaab baa ku dhacday waa kii tiihu ku dhacay marka afartan sano yaa tiihu ku jiray haddana waa loo gargaarayo hoos baa loo sameeyey iyo almanu wasalwa shimbir dayru samaani yaa lagu tilmaamaa ya kabarayna waa la yidhaha iyo bukurina waa la yidhaha billina waa la yidhaha iyo malab ciree ya ilaahay ugu garga marka marka guddoomiyeyaashan loo samaynayo waa markaa way nabilahi maxamed aleyh salaatu wasalaam caqaba markay ansaarta ugu yimaadeen sanadkii hore tobaneeye ruux baa u timid sanadkii dambe toddobaatan nin iyo laba dumaraa u yimid caqaba cabaasoo nabiga adeerkaana wuu joogay meeshaas sirka weli muslim ahayn labiyo toban qiib buu u sameeyey oo saddex ree aws tahay sagaalna ree khajiro tahay kuwaasaa madiine dacwadii geeyey markaa cabdcabaas eh, bin cabdi waa kale oo ninkaas tolkii buu dhex joogaay hahoodina haddaynaan ilaalin karayn oo yidhaahayn waanu ilaalinayna marka labiyo tobankaana qiib bay ahay walaqad akhada allaahu alla wuu qaaday mihaaqa bani israaiila ree bani israiil ballantoodii wabacasnaa waanu bixinay minhum xaggooda itnay cashara naqiiba laba iyo toban guddoomiyaan ka dooranay yani eh, nabiyullahi muusa doortay nabigaa eh, allah baa ku amray wa qaala allahu alla wuxuu yidhi innii anigu macakum horta waa idinla jiraa haddaad dagaalantaan lain aqamtum salaata salaada haddaad oogtaan oo say tahay u tukataan wa ataytum zakaata zakadana bixisaan wa aamantum rumaysaan birusuli kuwa idinla joogay iyo kuwa dab dib ka bixi doonaba wacazartumuuhum aada u gargaartaan oad xoojisaan waaqradtumullaha alla aad amaahaysaan qardan xasanan amaah wanaagsan oo xalaalaho naftiinu diib ku tahay la ukafiranna waan tirtiri cankum xaggiina sayiaatikum xumaantiini wala udkilanakum waan idin gelin jannaatin jannooyin tajri ay socoto min taxtihaa hoosteeda ala naaro faman kafara qofkii gaalooba bacda dalika intaa ballanta laga qaaday kadib oo minkum idinka idin ka mid a faqad dalla wuu lumay sawaa sabiili wadada tii toosnayd buu ka lumay sawaadu waa toosin wey markii ballantaa qaaday oo amarkaa laidin siiyey oo sharcigaa laidin siiyey intaa kadib qofkii gaalooba aada buu uxun yahay wey allah wuxuu faman kafara qofkii gaalooba bacda daalika intaa kadib oo minkum idinka idin ka faqad dalla wuu lumay sawaaa sabiili toosnayd buu fa bimaa naqdihi miihaaqahum lacana fabimaa naqdihim burintooda misaaqahum ballantii ay buriyeen yaan lacanaahum u lacanadna oo raxmadda uga dheeraynay wajacalnaa waxaan ka yeelay quluubahum qalbiyaalkoodii qaasiyatan tii qalalan oon cilmi gelaynin yuxarifuuna way leexino way bedeli alkelima kelimooyinka can mawaadicihi meelihiisa oo dhan bay ka bedeli wanasuu way iloobeen xadan dheefo mimaa kii dukruu bihi lagu waaniyo nabiga ilaahi maxamed sifadiisii ah kelimooyinkiibay taxriifinayaan laba siyood ba u taxriifino kelimadu meeshay ku qorayd kelimo aan ahayn iyo xuruuf aan ahayn bay soo dhigayaan sina waa u taxriifinoo macnaheedii bay taawiilinayaan waa sida bidcadoo kale bidcadaa intay wax maleeyaan yay daliil uga raadin qur-aanka iyo xadiidka soo qalloocin qur-aanka xadiidka soo leexan muslimka dhaqankiisu waxa weeye inuu qur-aanka iyo xadiidka caqiidadii ka doonto oo wixii uu ka fahmo uu caqiiday bidcaduna fikraddii iyagu ay aaminsanaayeen bay qur-aanka kusoo jeedayeen waa sidaasoo kale marka taxriifku waa sidaasoo laba siyood bay u taxriifiyeen xuruuftii inay bedeleen oo wax kale meeshii soo dhigeen iyo inay macnihii oo bedeleen allah wuxuu leeyahay fa bima naqdihim burburintooda sababteeda mihaaqahum ballantii ay buriyeen yaanu lacannaahum u lacnadnay oo raxmadda uga dheeraynay wajacalnaa waxaan ka yeelnay quluubahum qalbiyaalkoodii qaasiyatan tii qalalan oon cilmiba gelaynin yuxarifuuna way bedelayaan way leexinayaan way taxriifin alkelima kelimooyinka can mawaadi meelahoodii oo wax kale ku qori ama xuruuftay iyo bedeli wanasuu way iloobeen haddan dheefo mimaa kii dukuruu lagu waaniye bihi maaga loo sheegay oo nabiyullahi maxamed sifadiisii ah beri baa anagu meel qaxooti aan joognay yaa nimaan isnaqaano yaan ku idhi war hebelo kaalay oo xaqaan ku sheegi waa sidaas wuxuu yidhi saaxib waxaad sheegi waa xaq buu yidhi laakiin qawsulacdam cilmigiisii baa hortaa igalayo ku yeelima haye oga bu qawsulacdam baa igalay ninkuu qawsulacdam ku sheegi waa sheekh adeerkaya ah. <laughs> walaa tazaalu ka zuuli maysid tadalicu inaad daalacato calaa khaainatin khiyaano iyo macsiyo minhum xaggooda ilaa qaliilan in yaroo minhum y ka many had had iyo jeer khayaano unbay ku jiraan ood arki ka zuuli maysid yani ka faaruqi maysid weligaaba khayaanuun inaad ku daalacato khayaano ku jiraan waa yahuudda wey yahuuddu waa mucaanidiin nasaaraduna waa jaahiliin marka nasaarada dacwada uga dhow nasaarada haddii dacwo fiican loo soo dhigo oo ay ay ogolaadaan aad bay umusl hadda nasaarada maraykanka oo kale waxalla wixii la xidho oo dhani haddii dacwada loo geeyo way kale faransiiskaoo kale waxaa la leeyahay beri waxaa lasoo saaray toban sano kadib dawlad islaamaa ka dhalan sida nasaaradu muslimaan laakiin yahuudu ma muslimaan laa tazaalu walaa tazaalu ka maysa tadalicu inaad aragto weeye daalacato calaa khaainatin khiyaano macsiya minhum xaggooda ilaa qaliilan in yaroo minhum iyaa ka mida mooye facfu iska saamax wasfax ka safciga waxaa la yidhaha safcu lcunuq ha ka jeeto macnaheedu waxaa qalbi ahaan uga jeeto waxba ha ciqaabin ha canaananin sidoodaa iskaga daa ilaahooda ku daa hadday dacwada yeeli waayaan facfu canhum iska saamax wixii dambe ay galaan wasfax ka jeedso in allaha alla subxaanahu watacaala yuxibu lmuxsiniina kuwa samafalayaasha uu jecel yahay xataa kuwa gaalada ah haddaan markaa dagaal ka dhexayno u ixsaanfal baa laleeyahay